alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin baynu ku soo jiray waxaynu bilaabaynaa baabka saddex boqol iyo afar iyo labaatan baabu karaahati sabi diig kitaabka aynu ku jiraa wuxuu ku saabsan yahay umuurta la reebay ha ahaato wax la xaaraantinimeeyey ama wax eh, la karaahiyeystay badan oo kala duwan laynoo diiday ayuu kulminayaa marka baabkani wuxuu ku saabsan yahay baabu karaahati sabi diig diigga in la caayo karaahada la karaahiyaysanayu u baab yahay yacni la reebay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo afariyo lixdan can zayd bni khaalid aljuhaniyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sal allahu aleyh wasalam laa tasubu diig zayd ibnu khaalid wuxuu nabiga ka soo wariyey calayhi asalaatu wasalaam inuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam yidhi laa tasubuu ha caayina addiika diigga ha caayina fa inahu yuuqidu lisalaa maxaa yeelay fa innahu diiggu yuuqidu waa toosiyaa dadka lisalaati salaadda ayuu u toosiyaa u kiciyaa oo markuu ciyo soo dhowaadkii dadkii salaaddii bay u kacayaan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiix uu ku soo wariyey sheekh albani laftiisuna waa saxiixinaya marka qofka mu'minka ahi marka hore cayda inuu iska yacni ilaaliyo weeye oo qofka muslimkii inuu cayb bato ma aha mar labaad kale shay aan cay mudnayn inuu caayo maaha diigu wax lagu caayo male yacni waxa weeyaan markaa saas aawadeed in la caayo ma aha fawaa'idna waa leeyihi marka laba shay baa israaco marka horena inaanu cayda mudnayn oo sabab lagu caayo aanu la imanin mar labaadkana manaafic dadka inuu u leeyaho khayrka u kicinayo salaaddii u toosinayo ta kale inay iska macluum tahay baa looga tegey tanna waa la sheegay ta kalena waxay tahay waxadfu maa yuclamu jaa'izun shaygii la garanayo la iska xadfaa way bannaantay cayda waxay u kala qaadeen culammadu in lacnad lagu caayo iyo in wax kale lagu caayo haddii lacnad lagu caayo waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa haddii markaa cay aan lacnad ahayn lagu caayo waxay yidhaahdeen sida shaarixuba sheegaayo waa makruuh bay yidhaahdeen oo karaahatu tansiih bay yidhaahdeen saas ayay yidhaahdeen waana dhici kartaa in la yidhaahdo yacni xurmadu ha kala darnaatee waa wada xaaraanna waa suuroobi kartaa waa yahay baabka saddex boqol iyo shan iyo labaatan baabunahyi can qowlilinsaani mutirna binawi kada baabunahyi ay haada baabunahyi reebista la reebaayuu u baab yahay can qowli linsaani qofku hadalka u yidhaahdo mutirna binawi kada mudirna waxaana loogu roobeeyo roobku noogu da-ay binawi kada dirirka caynkaasa ayuu noogu da'ay in sidaa la yidhaahdo in laynoo diiday sharcan oo aan la oggolayn ayuu markaa u baab yahay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo lixdan can zayd bni khaalidin radia allaahu canhu qaala sallaa bina rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam salaata asubxi bilxudaybiya zayd bni khaalid waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi sallaa bina waxaana tujiyey rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay salaata subxi salaad subax buuna tujiyey salaad subax ayuu na tujiyey bilxudaybiya xudaybiya ayuu nagu tujiyey oo xaramka dacalkeeda ah meesha xaramkii xilligu iska galaan bay xudaybiya ku taallay asalkeeduna waxay ahayd geed qallooca ayaa ku yaallay shajarat alxadbaa yacni mudakarka waxaa la yidhahdaa marka lagu sifaynaayo axdab mu'anaskana xadbaa baa la yidhahdaa marka waxaa ku sugnay shajaratun xadbaa baa ku sugnayd geed qallooca oo sidii wax tuur lahoo kale ah axdabku waa qofka tuurta leh ee lab axdab baa la yidhahdaa qofka dhadigna waxaa la yidhahdaa xadbaa haakada markaasaa la yidhi alxudaybiya la yidhi xudaybiya ayaa la yidhi yaada miyaa la khafiifinayaa mise waa la shedayaa culammadu isku khilaafaan laakiin waxay u badiyaan takfiifka qaarna labadaba waa sheegaan marka hadda halkan la yidhaahdo shumaysi la yidhaahdo ayaa lagu sheegaa maka marka la joogo halkan xaramka laga soo galo xaafadan shumaysi la yidhaahdo halkaasaa lagu sheegaa inay xudaybiya ahayd marka qaybina xarabkay ku jirtay qaybina xilligay ahayd waa halka xaramkii xilligu iska galaan bay ahayd fii isri samaa'in roob dabadii roobkaasoo kaanat min alleyli xasilay habeenka gudihiisa xasilay yacnii roob habeenkii da'ay dabadiisii iyadoo roobkii qaaday oo aanu markaa da'aynin ayuu halkaa nagu tujiyey samaadana waxaa loo jeedaa roobkaa loo jeedaa oo samaa waxaa la yidhahdaa wixii kaa sarreeyaba samaa waa la yidhaahdaa samaawaadka mabnigee dhisan ee gaarka ah ee ad adagee toddobada ana samaawaat waa la yidhaahdaa marka hadda waxaa loo jeedaa maadaama wixii kaa sarreeyaba sama la yidhaahdo daruurihii baa samaa lagu itlaaqaya markaasaa roobkii looga jeedaa hadda markaa laga tilmaamayaa roobkii oo maadaama daruuruhu roobku meeshuu ka soo do'a ay tahay ayaa markaa inta samadii la sheegaa loo jeedaa biyihii ka imanaya ka soo da'ay falama insaraf markuu ka baxay oo ka gaddoomay salaaddii ka soo baxay aqbal cala annaasi dadka uu soo qaabilay dadka xaggooda ayuu u soo jeestoo soo qaabilay nebigu calayhi asalaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi hal tadruuna maada qaala rabbukum hal tadruuna ma garanaysaan maada ay ma aladii qaalahu rabbukum muxuu yahay kuu rabbigan yidhi ama maada maxay buu qaala rabbukum rabbigan yidhi waxay noqonaysaa mar maada ismi murakaba iyadoo ah ismi murakaba isagoo ah baa la odhanayaa istifaam keliya looga jeedaa marna waxaa la odhanayaa laba isim baa lagu kala xambaarayaa maado istifaamiya iyo daada oo mawsuul ah ay ma ladii qaalahu rabbukum baa markaa macnuhu dhacay qaaluu waxay yidhahdeen allahu allah iyo wa rasuulu rasuulkiisa aclamu u aqoon badan oo cid kaleo dhanba uga aqoon badan qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qaala allah waxa uu yidhi qaalada hore faacilkeedu waa rasuulka sala allahu alayh wasalam qaalada dambena faacilkeedu waa allah asbaxa min cibaadii mu'minun bii wa kaafir asbaxa waxa waa bariistay min cibaadii addoommadayda xaalay ka mid yihiin mu'minun bii mid aniga i rumeeyey ama asbaxa waxaa noqday min cibaadii yacnii addoommadayda xaalay ka mid yihiin mu'minun bii mid aniga i rumeeyey wa kaafirun iyo mid gaal ah kaanada taammaa loo fasiraya asbaxa waxa waa bariistay min cibaadii addoommadayda xaaluu ka mid yahay mu'minun bii mid aniga i rumeeyey wa kaafirun ay wa kaafirun biiyo mid aniga iga kufriyey fa amaa man qaala kii yidhi miya mudirnaa bifadli illaahi waraxmatih mutirnaa waxaa roobku noogu doona lagu roobeeyey bifadli illaahi ilaahay fadligiisa iyo galladiisa iyo nicmayntiisa wa raxmatii iyo naxariistiisa fadalika mu'minun bii kaasi waa mid aniga i rumeeyey ayuu markaa allah yidhi kadalika mu'minun bi kaafirun bilkawkabi waa mid markaa ka gaaloobay kowkabka ama xidig iyo dirirkana waa mid ka kufriyey wa amaa man qaala kii yidhi miyaa mudirna binaw'i kada wa roobku wuxuu nagu helay uu naloogu roobeeyey binaw'i kada wa xidiga xidigga caynkaa iyo caynkaasa ama dirirka caynkaa iyo caynkaasa fadalika kaafirun bi mu'minun bilkowkab kaasi waa mid aniga iga kufriyey mu'minun bilkowkabi yacni xidigana rumeeyey muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay waasamaa'u huna almatar samaa halkan waxaa looga jeedaa roobkaa looga jeedaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa roobka inaan la odhan dirri hebel baa inoo da'ay iyo wax la mid ah taas inaan la odhan ee la yidhaahdo ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa roobku nagu hela gallad ilaahay weeye iyo nicmayn ilaahay saas yadaa waa in la yidhaahdaa aan la odhan yacni markaa daydaa noo da'day iyo todobbaa noo butaacay iyo seerma weydaanna heshay iyo waxyaalaha la midka ah ay dadku yidhaahdaan ta noocaasoo kalea ah waa inaan la odhan oo roobkii aan loo nisbayn dirirada aan loo nisbayn waxaana markaa ku sugan waciid weyn iyo goodi weyn baa ku sugan maadaama laynoo sheegay haddii roobka loo nisbeeyo dirirada inay noqonayso kufri ilaahay laga kufriyey nooc kufri ah oo rabbi laga gaaloobay inay tahay baa laynoo sheegay ha yeeshee culammadu kufriga waa kala qaadeenoo waxay yidhahdeen mar wuxuu noqonayaa gaalnimadii weynayd marna wuxuu noqonayaa duuna daalikoo kufri markaa aan qofka diinka ka saarayn oo kufrun duuna kufrin yacni ah ayuu noqonayaa yacni dembi kabaa'iroo weyn buu noqonayaa laakiin milada kagama baxaayo kufri asqar waxa la yidhaahdo ama kufrun duuna kufrin la yidhaahdo noocaas ayuu noqonaya hadduu qofku u qabo dilirku roobka inuu isagu bixinayo oo roobka jirsiinayo taa dadka badankoodu kollay uma qabaanbe cidda u qabta waa cid gaala uun ahe hadduu qofku u qabo roobka inuu dirirka ama xiddigu keenayo isagu bixinayo hadduu u qabo oo mustaqilun biliijaadi uu yahay xaalka caynkaasi waa kufrun billaah waa gaalnimo rabbi laga gaalooboo diinkii laga baxay bilkuliya si dhammaystiran looga baxay noocaasay noqonaysa haddaanu laakiin sidaa u qabin oo uu leeyahay roobka ilaahay baa keena ilaahay baa bixiya laakiin dirirada iyo xidiguhu sababbay u yihiin oo sababnimo uugu tiirinayo yaa laakiin aanu lahayn roobka dirirka ayaa bixinaya ama isagaa dirirkaa keenaya ee uu leeyahay sabab buu u yaho ilaahay baa sabab uga dhigay ee ilaahay baa bixinaya roobka waa dembi kabaa'ira markaasna diinka se lagaga bixi maayo waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo ka sokaysa tii weynayd ka sokaysooo diinka aan lagaga wada baxaynin weeyi waa kufri asqar waa kufrun duuna kufrin dembi kabaa'ira markaana noqonaysa waayahay alimaamu shaafici waxauu yidhi hadduu qofku yidhaahdo mutirnaa fii nawi kada oo ba'da aanu isticmaalin binawi kada ee fii nawi kada uu yidhaahdo roobku wuxuu noo da'ay xiddigga caynkaasi wakhtiguu joogay gudihiisuu noo da'ay oo fiidana darafnimo looga jeedo ya taasi laa ba'sa dhibi kuma sugna waxay la mid tahay roobku maalin buu noo da'aye habeen buu noo da'aye saacadda caynkaasuu noo da'aye xilligaasuu noo da'ay oo kale ka dhiganta haddii la yidhaahdo yacni markaa wakhtigii xiddigaasi joogaa roobku noo da'ay haddii la yidhaahdo ya waa zamankii uu da'uun baa laga tilmaamayaaye sababnimo iyo inuu roobka isagu keenayo midnaba looma tiirin iyo sabab buu u yahay midna lama odhan marka taasi dhib kuma sugna ayuu imaamu shaafici raximahu llah buu culamada qaar waxay isweydiiyeen ba'da lafteeda mar darafnimo looga jeedaa macno daraf laga tilmaamayo ba'da macaanideeda waxaa ka mid ah dhowr iyo toban macno ay leedahaye in darafnimo markaa loo isticmaalo wa bileyli yacni markay ku soo aroortay wabileyli afalaa tacqiluun bada darafnimaa looga jeeda habeenka gudihiisana waa maraysaan baa laga tilmaamaya marka ka warran hadduu yidhaahdo mutirna binawi kada uuna yidhaahdo waxaan uga jeedaa bacdu inay darfiyo tahay inay sababiye tahay ugama jeedo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mar haddii nasku daahiran uu diiday taas macnuhu dooraba ha uga jeedee waa in aanu isticmaalin lafdigii nasku diiday xadiiska nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam wa amaa man qaala mutirna binawi kada wakada lama kala farqin muraadkiisa iyo qasadkiisu inuu sidan yahay iyo inuu sidan yahay marka sidaas aawadeed yani waxa weeye haddayba markaa bannaanaan lahayd daata ahaanteeda u bannaanaan lahayd dariico waxay u noqon kartaa kii kale inuu isticmaalo marka waxa weeye ka kaleba aanu u isticmaaline sababnimada uga jeedaa ayaa loo diidayaa kan yidhaahda ba'da darafnimaan uga jeedaa mudirna binawi kada wa waa odhanayaaye laakiin waxaan u jeedaa macno darafnimo abaan ka tilmaamayaa wakhtigaa gudihiisa muraadkaygu yahay ay fii waqti nawi kada wa kada baa qasadkaygu yahay waxaa mar hadduu nasku diiday waa inaanad la iman e, daahirka nasku siduu u diidaayo waa inaad uga tagtaa umutirna binawi kada wa aanad odhan mahma kaana qasduk qasadkaa kuu doonaba ha noqdo waxaa jira ashyaada qaarkood baa saddan lidariica loo diidaa ama shabaha markaa cid yacni macno xun uga jeeda in la shabbaho loo diidaa markuu ilaahay uu yihi laa taquulu raacina yacni raacina ha odhannina mu'miniintii lagu yidhi lafdigan mu'miniintu hadday yidhaahdaan macno wanaagsan bay iyagu uga jeedeen laakiin maxaa dhibta keenay nimankii yuhuudda ahaa baa isticmaalo nebiga kula khitaabay raacina iyagoo macno xun uga jeeda macno xun iyagoo uga jeeda markaasaa mu'miniintiiba waxaa laga reebay lafdigii raacina inay yidhaahdaan si aynay dariica ugu noqon kuwa isticmaalaya macnaha xun uga jeeda ama si ayna iyagu u shabbihin ayaa la idinku raacina ha odhanninaba aslanba hadday yidhaahdaan laakiin macnaha xun iyagu ugamay jeedin macno wanaagsan bay muuminiinta uga jeedeen laakiin si aynay ugu ekaanin gaaladii yuhuudda ahayda isticmaalaysay macnaha xun uga jeeday erayga raacina markay nebiga kula hadlayaan calayhi salaatu wasalaam taas ayaa markaa waxa dariicadaasaa la awdayey tashabuhoodana waa la diiday marka waxaa la odhanayaa yani mutirna binawi kada wa mar hadduu nasku diiday walow marka qasadkiisu haba ahaado fii waqti nawi kada wa ma isticmaalayo si aynay dariica ugu noqon kuwa kaleena inay isticmaalaan ee macnaha xun uga jeedaa si aynay marka dariica ugu noqon ta kale nasku markaysaa siduu u reebay waa in looga tagaa waayo nasku ma kala qaadin ka warran qofku hadduu isticmaalo oo uu yidhaahdo mutirnaa fii nawi kada oo fiida saabiye uga jeedo ila fiida lafteeda waa loo isticmaalaa saabnimo dakhalat imra'atun innaara fii hira ay bisaabi hira waxaa la odhanayaa fiida hadduu isticmaalo laakiin uu uga jeedo fii nawi kada fiidu inay sababiye tahay haddii muraadkiisu yahay markaa lafteeda wuxuu noqonayaa macnihii loo diiday mutirnaa binawi kada wa kada inuu ku jiro saas aawadee aan la isticmaalayn wuxuunu u isticmaalayn qasadka uu isagu uga jeeda ayaa manciday wa ilaa daatahaanteeda mamnuucumay ahayd haakada xadiiska waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a kufrigu inuu markaa qaybsamo oo kufri akbar iyo kufrun duuna kufrin kufri aan milada bilkuliya lagaga bixinin inuu jiro ayaa laga qaadanaya xadiidkani waa xadiisulqudsi xadiisulqudsina waxaa la yidhaahdaa waa xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam uu allah ka soo wariyo oo uu yidhahdo allah baa sidaa yidhi xadiisu qudsi baa la yidhahdaa marka wuxuu noqonayaa inuu waxaweeye yani hadalkii ilaahay inay tahay ayay markaa noqonaysaa alfaadda uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay inkastoo culammadu ay isweydiiyaan xadiisulqudsiga ma macnahoo keliyabaa allah ka ahaaday mise lafdiga iyo macnuhubaa allah bay ka ahaadeen yacni culammadu taas kolley khilaaf bay soo naqliyaan oo si ay qur'aanka iyo xadiisulqudsiga u kala farqiyaan baa culammada qaarkood waxay yidhahdeen xadiisulqudsigu yani lafdigu waa min annabiy sala allahu aleyh wasalam lafdigu waa min annabiy alayhi asalaatu wasalaam laakiin macnaha ayaa min allaahi ah taana ishkaalka waxaa imanaya oo xadiiska nabawiguba sow macnuhu min allaahi ma aha oo waxyi ma ahayn maxaa farqiga markaa u dhaxaynaya xadiiska nabowiga iyo xadiis qudsiga ah maxaa udhaxaynaya calaa kulli xaal culammadu waxay u badan yihiin lafdan wa macnan xadiisulqudsigu inuu min allaahi yahay ayay u badan yihiin laakiin qur'aanka dee farqa udhaxeeyo isagiiyo qur'aankuna waa sii kala duwan yihiinoo qur'aankii salaaddii baa lagu tukanayaa laakiin xadiisulqudsigii salaadda lagu tukan maayo axkaamaha qaarkood buu qur'aanka kaga duwan yihi ta kale lafdigiisu mucjiz ma aha oo khalqiga laguma cajsi gelin wahaakada waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa asbaabta wahmiga ee la laysmoodsiin karo inay sabab tahay oo aan xaqiiqatan sabab u ahayn laa sabab sharci ah walaa sabab caadi ah in markaa loo tiiriyo ficilkii loo tiiriyo in markaa waxa weeye iyada loo isnaadiyo oo loo tiiriyo oo la yidhaahdo waa sabab oo sabab bay u tahay shay aan sharcan sabab laga yeelin sabab laga yeelaa oo sababnimo loo caqiideeyaa inay tahay shay xun ayaa laga qaadanaya asbaabta culammadu waxay u qaybiyaan saddex qaybood asbaab sharciya iyo asbaab caadiya iyo asbaab wahmiya asbaab sharciya waa asbaabta sharcan ku sugan oo nusuustii adilada ku soo aroortay yacnii qofka caynkaas sameeya waxaasuu yeelanaya sharcan baa laynoo sheegay gaalnimo qofkii ku dhintaa naar buu gelaya ku waaraya waa sabab sharci iimaan iyo camal saalixa qofkii la yimaadee sidaa ku dhintaa isaguna jannuu gelaya waa sabab sharci haddama aragta dembiga caynkaasoo ruuxa galaa zinada galaa xadlihaa zino ayaa ku waajibaya yacni sabab wuxuu u yahay xadki xuduudda saasi leeg wahaakada marka kuwaasoo kale waxaa la odhanaya waa asbaab sharciya waa asbaab sharciya la odhanaya yacni sharcigaa lagu ogaaday inuu shaygaasi shaygaas sabab u yahay sharcigaa laga qaatay nusuusta sharciga iyo adilada sharciga ayaa laga qaatay nooc labaad waxaa la yidhaha asbaab caadiya asbaab caadada lagu ogaaday asbaabta caadiga waa maxay umuurahan dadka markaysaa umuuraha diiniga ah asbaab caadiya kuma sugno laakiin umuuraha marka waxay dunyawiga ah asbaab caadiya waa gashaa iminka dawooyinkan hadda markaysa waxaan yani dhakhaatiirtu ay inoo qoraan ya waa asbaab caadiya waa tajriba ku keeneen way jirrabeen jirrabeen jirrabeen waxay ogaadeen haaliban inay saa tahay waxay odhanayaan shaygaasi shaygaasaa buuya xumad jebinta markaad liqdo yacnii inay xumaddu kaa jabtay sabab u tahay kininka kanaacada markaad liqdo in kanaacadii qof ka bogsado biidni illaah ayay sabab u tahay ka wax bogsiinaya waa allah ka xanuunka qaadaya waa allah yani waxa xanuunka qaaxada hadduu koorosyadii dawada qofku qaato oo sideeda u ilaaliyo aanu googooyin wixii loo diiday uu iska daayo ya oo jidhkiisa dhowro wakhtigaas galmo iyo waxyaalaha iska daayo kooroskii dawadana siday ahayd uu qaato oo aanu jarjarin yacni waa ka bogsanayaa biidn illaah waa sabab lishifaa baa la yidhi laakiin ashyaada noocaasi asbaab caadiya weeye umuuraha diiniga asbaab caadiya laguma ogaado dadka qaarkood baa markaysaga yani halkaasoo kale qaldamayo odhanaya waxa weeye haddii aad dee barido awliyada ya yacni waa sabab waxay u yihiin inay kurubaadkii lagaa faydo ay ku shafeeco qaadaan oo yacni waxa weeye waa la arkay oo yacni waa haakada waxaa la odhanayaa taasi marka ma aha umuur dunyawiya ma aha waa umuur sharciya umuurta sharciga ana adilla lagu ogaadaa tajribe laguma ogaado mid tajaarib lagu garto ma aha marka sidaas aawadeed baabkaas waa in loo hayaa daliil sharciya waa in la helaa laakiin sidaasaa dhacday oo sidaasaa la arkay oo marka wax la mida kuma sugnaato waxba masaaisha sharciga ah taas laguma sugo taa laguma sugo wahaakada waxaa jirta asbaab wahmiya wax la yidhahdo asbaab wahmiya waa maxay waa shay la ismoodsiiyey inay sabab tahay sharcan walaa caadatan midnaba aan sabab ahayn sharcigu asbaab wahmiya waa buriyaa ya waa la ibtaaliyaa marka hadda waxa weeye xiddigaasaa soo baxay marka xiddigaasi soo baxaa waxaa la arkay roobkoo ah dirirkaasi marka waxa weeye halkaa yani markaa joogo markuu dayaxa la fadhiisto markuu wakhtigaa galo baasaa saa la arkay marar badan ya waxaa la odhanayaa waa arrin marka waxaan yani ku saabsan sababnimaa la mooday inay tahay oo roobka ay sabab u tahay waa calaa sabiili itifaaq ya sababu maaha in roobkana loo tiiriyo dirirada iyo xidigaha maaha waa tanjiimkii laynaga reebay xidigiskii laynoo diiday weeye man iqtabasa cilman min annujuumi iqtabasa shucbatan min asixri yacni cilmi qofka markay markaysaga ka dhimbil qaata xidigaha qayb sixira ayuu soo dhimbil qaatay zaada maa zaad qadarku kororsado ayuu kororsaday yacnii inta waxa weeye cilmiga xidigaha uu ka kororsadou sixirkii ka kororsaday ama intuu sixirka ka kororsadou cilmiga nujuumtana ka kororsaday sida iyo sidaba waa loo fasira macnuhuna waa isu timid tanjiimka laynoo diidaya waa maxay waxa weeye waa alistidlaalu bilaxwaali alfalakiyati cala alxawaadis alardiya waa deliishadka loo deliishado ee axwaasha falakiga ah ee xiddigaha ah ayaa loo deliishanaya cala alxawaadis alardiya dhacdooyinka arlada ka dhacaaya taasuu yahay cilmu tanjiim almadmuum noocaas ayuu noqonaya marka xiddigaas in laga deliishado roobku inuu xilligaa da'ayo waa cilmu tanjiimkii laynaga reebay weeye marka asbaabta wahmiga cala kulli xaal waa la buriyaa inaga soo aragnay nahyiga diyarada la reebaayo oo nooc shirkiya inay tahay lagu itlaaqayo ya dee waxaanay ku dhisan tahay asbaab wahmiye asbaab wahmiya ku dhisantahay waa la reeba wahaakada ashyaa badanoo noocaasa markaysa waxaa la reebay waxaa ka mid a maalan waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam qoraxda ayaa madoobaatay maalin maalmaha ka mida markaasaa waxaa ku beegmay maalintii qorraxdu madoobaatay inanuu nebigu dhalay calayhi salaatu wasalaam oo ibraahim la odhan jiray oo maariyata alqibdiya ay u dhashay ayaa dhintay markaasaa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen inkasafat ishamsu limowti ibraahim u fiirsaada qorraxdii waxay u madoobaatay geerida ibraahim dhintay ayay u madoobaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa radiyey hadda waagii horena maxay yaqaaneen wakhtigii waxaweyaan qabla alislaam inay waxaweeye qoraxdu markay madoobaato ama dayixu madoobaado in la odhan jiray cid weyn baa dhimanaysa caadaadkii gaaladu marka ay yaqaaneen bay ka mid ahay marka isku beeganka labadaasi isku beegmeen bay waxay moodeen geerida ibraahim inay sabab u tahay madoobaadka qoraxdu madoobaatay markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina alshamsa walqamara aayataani min aayaati illaahi laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaati qoraxda iyo dayixu waa laba aayadoodoo aayaadka ilaahay ka mida uma madoobaanayaan qof markaa dhimashadii iyo noloshii toonnaa ya yacni qof dhimashadii ama dhalashadii uma madoobaanayaan waa ibtaal lisababi alwahmi waa cala sabiili itifaaqee sabab isuma aha oo geerida ibraahim ma sababin madoobaadka qoraxda laakiin isku beeganka wakhtigaa isku beegantay ya oo taqdiir iyo qadar ahaan isugu beegantay laakiin midkoodka kale aanu ka dhalanin bay dadkii moodeen inay sabab isu tahay marka asbaabta wahmigaa saasaa loo ibtaaliyaa loo buriyaa waxyaalo badan oo khuraafaadoo la burinayo waxay tahay waa min qabiili yani marka waxa weye ibtaal alasbaab alwahmiya asbaabta wahmiga in la burinayo yani noocaas ayay markaa noqonaysa baabka saddex boqol iyo lix iyo labaatan baabu taxriimi qowlihi limuslimin yaa kaafir yidhaahda inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay limuslimin muslim ku yidhaahdo yaa kaafir gaalow ku yidhaahdaa inay xaaraan tahay buu u baab yahay baabka hore nahyi unbuu cabbiray laakiin waxa weeye marka nahyigu tansiih ma aha yaan la moodin oo loo qaadan marka nahyi la arko ashyaa kale oo markaa eh, tansiihana maadaama uu nahyi u isticmaalay yaan la moodin markaysa markaa inay tahay karaahatu tansiih waxa weeye waa taxriim weeye waa shay muxarama oo la reebayo weeye waayo shayga lagu itlaaqay inay tahay kufri walow asqarba kufrigu ha noqdee dee waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn wey ya yacni ma noqonayo shay bannaan oo laga fiican yahay noqon maayo iska daa inuu noqdo sakiire muxuu noqonayaa milkaba'iri dunuub nacasu soo geliy marka qof muslima in lagu yidhaahdo yaa kaafir inay xaaraan tahay buu u baab yahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ida qaala arajulu liakhiihi ya kaafir idaa qaala rajulu ninku hadduu yidhaahdo liakhiihi walaalkii ku yidhaahdo yaa kaafiru gaalow faqad baa biha axaduhuma faqad baa'a waa noqday biha yacnii kelmaddaas waxaa la noqday axaduhumaa midkood kelmaddaasoo kufriga ah waxaa la laabtay labadooda mid ahaan fa in kaana hadduu ahaaday yacnii kan almaquulu lahu kan lagu yidhi kamaa qaala siduu yidhi hadduu ahaaday oo kaafirkaba uu ahaaday yacni isaga ayaa la laabmaya kan kalena markaysaga marka dembi ma qabo wa ilaa rajacat calayh wa ilaa haddaanu ahayn kan lagu yidhi gaal baa tahay ama gaalow kaafirka haddaanu ahayn rajacat calayhi way ku soo noqonaysaa lafdada iyo cuquubadeedu waxay ku soo laabmaysaa kii yidhi bay ku soo noqonaysaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan kale soo socdaana waa la macno waa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wacan abi darin radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abu dar waxa uu sheegay annahu samica inuu maqlay annahu abu dar samica inuu maqlay rasuulallahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay yaquulu xaaluu odhanaayo man dacaa rajulan bilkufri man dacaa ku kastoo ugu yeedha rajula nin bilkufri gaalnimo ugu yeedha oo yidhaahda yaa kaafir ama dacaa ku magacaaba rajula nin bilkufri gaalnimo ku magacaaba oo dacaa bimacnaa sama loo fasiro aw qaala ama yidhaahda caduwa allah ay yaa caduwa allaahi cadowgii ilaahayow walaysa kadalika sidaa yidhaahda walxaal laysa kadalika sidaas aanu ahayn oo cadow ilaahayna aanu ahayn gaalna aanu ahayn ya walaysa kadalika ila xaarat calayhi yacni ma dhacdo sidaasi xaal axwaasha ka mida ilaa xaara calayhi inay ku soo noqoto mooyaane waxay noqonaysaa yani istisnaa mufaraq bay noqonaysaa yacni wakhti awqaadda ka mida iyo xaal axwaasha ka mida sidaa ma yidhaahdaa macnuhu u dhacayaa ila xaara calayhi inuu ku soo laabto arrinkaasi ku soo noqdo mooyaane marka waxay yidhaahdaan waa in marka waxa weeye nafyi ama nahyi ka hormaraa ka ashyaada aanu ka hormarin waa lagu awilaa ayay yidhaahdeen marka kaannahu in la yidhi qof sidaa ma yidhaahdo oo qof aan sidaa ahayn sidaa kuma sheego inuu cadow ilaahay yahay ama uguma yeedho ama inuu kaafir yahay uguma yeedho ilaa xaara calayhi inuu isaga kusoo laabto kusoo noqdo mooyaane hadalkaa uu yidhi dembigiisa kusoo laabmaya ama kufrigiiba kusoo noqonaya oo isagaaba gaaloobaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xaara xaara macnaheedu waxa weeye waa rajaca waa noqday wey xadiis kale waxaa ku soo arooray faqad wajaba alkufru cala axadihima haddii qof qof ku sheego inuu gaal yahay kufrigu labada midkood buu ku waajibay faqad wajaba alkufru weliba al baa la geliyey ya cala axadihima axaadiistan waxaa laga qaadanayaa waciid weyn iyo gooddi weyni inuu ku sugan yahay qofka aan cid aan gaal ahayn ku sheega inuu gaal yahay ku sheegaa dembigeedu inuu aad u weyn yahay oo waciid aad u weyni ku sugan yahay ayaa laga qaadanaya bacdu ahlicilmi waxaabay yidhaahdeen yacni qofku waa gaaloobayaa qofka xaqdarrada ku gaalaysiiyey waa gaaloobayaa bay yidhaahdeen qofku hadduu ta'awul ku yidhi uu wax awilanayey walow ta'awulkaaha ah ku khata'abee laguma gaalaysiinaayo waayo waxaa dhacday saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood inay qaar kale ku ganeen iyagoo wax awilanaya ama kufri ama nifaaq ay ku ganeen dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq yacni waxa weeye waatuu cumar bnu khataab radia allahu canhu wa ardaah xaatib ibnu abi baltaca saxaabigii la odhan jiray ee bedriga ahaa isaguna ee beder ka qayb galay waatuu markaa markuu u qoray warqadda gaalada u qoray digniinta ah oo u sheegaayo duullaan inuu nebigu ku soo qaadi doono warqad caynkaa koobsanaysuu u qoray gaaladii quraysheed tii baa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo allah u waxyooday in gabadhaa safarta ee xagga maka u kacday warqad loo sii dhiibay dabeedna saxaabu ka daba diray cali bn abi aalib iyo ay ka mid ahaayeen ayuu ka daba diray wuxuuna u sheegay weliba meeshay kula kulmayaan wuxuuhi meesha rawdatu khaakh la yidhaahdo ee makiya madiine udhaxaysa meeshaa taga qof dumara oo safar ah socdaal ah ya ayaa kula kulmaysaa warqad bay sidaa ka soo qaaday xaatib qofkan dumara afka waxba ugama sheegin buu u dhiibay saxaabadii halkii bay tageen siduu nebigu u sheegay bay u dhacdo meeshii bay kula kulmeen warqaddii waa ka soo qaadeen akhiiran warqaddii markii la furay waxaa ku yaalla xaatib ibn abi baltacay ka socotaa gaaladii qureysheed bayna ku socotaa waxaana ku yaalla digniin duulaanka lagu kicin doono ee nebigu ku qaadi doono calayhi salaatu wasalaam gaalada qureysheed in loo sii sheegaayo looga digayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xaatib buu weydiiyey xaatibna waa uga jawaabay maa xamalaka calaa maa sanacta ilaa aakhirih mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa cumar wuxuu uhi dacnii adrib cunuqa haada almunaafiq iddaa aan kurka ka jaro munaafiqane bukhaari wuxuu baabay baab la yidhahdaa baabu ikfaari almuta'awiliin gaalaysiinta cid markaa ta'awul samaynaysa la gaalaysiiyo baab noocaa ku saabsan deedna akhbaaraha qaarkood buu soo arooriyey riwaayaadka oo sheegaya xadiiskaas aynu sheegaynay xaaibna fa innahu qad kafar yacni saa sheegaysaana waa jirtaa waa gaaloobay waa yahay saxaabo kaleoo saxaabo kale ku itlaaqay ama ku yacni markaa ku sheegay inuu munaafiq yahay ta'awul saa u yidhina waa jiraan sida maalik ibnu dukhshum oo kale saxaabada qaar inay yidhaahdeen waa munaafiq yacni saa ay ku yidhaahdeen saxaabada qaarkood ay saxaabada qaar ku yidhaahdeen yacni waxa weeye waa shahadtaan laakiin shahaado male alaysa yatashahad markuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu nifaaqa ku ganay qaala bala walaa shahaadata lahu waa shahadtaan laakiin shahaado male alaysa yusallii miyaanu tukan qaala bala walaa salaata lahu ya haakada calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa ta'awulan qofkii markaa ciddii u gaalaysiiyey isagoo awilanayo isle demiladiibu ka baxay inaan lagu gaalaysiinaynin marka mujarad inuu markaa kufri cid ku sheegay kuma gaaloobaayo islaamnimada inuu kufri ku itlaaqayo ku magacaabayana muraadkiisu ma ahayn muraadkiisu ma ahayn saas aawadee ma saxna qowlka odhanaya qofkii cid aan gaal ahayn gaalaysiiyaa man kafara muslima faqad kafar qofkii muslim gaalaysiiyaa waa gaaloobay laakiin dembi weynoo kabaa'iru ku dhacay waxa uu la soo noqonaya culamada qaar waxay yidhaahdeen waa ismiga hadalkaasi leeyahay bay ku awileen bacdi culammada ka midna waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta in lagu ciqaabo gaalnimada uu ku sheegay walaalkii khaas ahaan hadduu ugu sheego si aan marka waxa weeye markaa hubsii ma lahayn ee uu iskaga marka arrinkaa waxa weeyaan iskaga kacay inuu ku itlaaqayo inuu kaafir yahay ama wax la macnaa wuxuu halis u yahay qofkaasi in lagu ciqaabo ya inuu kufriga isaga ku dambeeyo oo arrinkii uu ku masabidayey walaalkii ku ganayay xaqdarrada ugu ganay waxaa dhici karta in lagu ciqaabo isagu inuu ku dambeeyo oo kufriga ku dhaco caaqibadiisu kufri noqoto ayuu halis u yahay calaa kulli xaal dembigii gaalaysiinta ku soo noqonaysa waxaana looga baqaa in caaqibadiisu kufri ku dambayso sidaas aawoodee waa inuu qofku xukunka uu iska hubsadaa oo hubsiimo la'aan iyo ta'ani la'aan markaa qofku waa inaanu arrinkaa iskaga ganin haddii markaa ruuxan gaalnimadii wax ka baajinaya ay ku sugan yihiin waa inaanu marka iska itlaaqin waa kaafir yani waxaa jira qofku isagoo lafdi kufriga ku dhawaaqay ayaaba dhici karta shuruuddii lagu gaalaysiin lahaa inayn dhammaystirnayn ama maanic u diidaya gaalaysiinta inuu jiro dee hadduu qofku markaysagaa biduuni ta'annin hubsiimala'aan uu iskaga itlaaqo halis wuxuu u yahay caaqibada kufriga inuu ku dambeeyo ayuu halis u yahay oo wuxuu walaalkii baqyan ugu itlaaqay isaga marka waxaweye ma'aalkiisa iyo caaqibadiisa saa laga yeelo taasuu halis u yahay saas aawadeed ayay culammadu aada ugu hubsan jireen cali bn abi aalib waxa uu ahaa axad lcasharati almubashariin biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyu ka mid ahaa axaadiis badanoo fadaaishiisa sheegaysaa jirta iimaankiisu inuu mumin ahaa iimaankaana ku dhiman doono uu janno geli doono allah iyo rasuulkiisuna jecel yihiin waa arrin qaci ah danni maaha khawaarijtu way gaalaysiiyeenoo milladay ka saareen waxay yidhahen waa kaafir saasay yidhahdeen haddana maca daalik cali bnu abi aalib khawaarijtii ma gaalaysiin markii la yidhi magaala wuxuu ihi min alkufri faruu gaalnimo waatay ka cararayeen kufri waa ka cararayeen gaalnimo may doonaynoo dee markaa ma gaalaysiin ayaa macnuhu dhacay ma munaafiqiin baa la yidhi markaasuu munaafiqiintu laa yadkuruuna allaha ilaa qaliila iyaguna hadhiyo habeen ilaahay waa xusayaan haddaba maxay yihiin waa qowmun fitna haleeshay oo deedna ay indhatirto dhega tirtay fitnadaas ayaa ku dhacday marka gaale iyo munaafiqiin midna kuma sheegin iyagoo haddana gaalaysiinaya saas aawadeed ma saxna warka odhanaya ciddii i gaalaysiisaa ama qof muslima gaalaysiisaa waaba gaal yacni saas ma saxna waa yahay waxaa la diidayaa lafdiga kufri in lagu itlaaqo ama caduwallaahi lagu itlaaqo ama waxaweeye munaafiq lagu itlaaqo iyo waxa la midka ah ashyaada iyo wixii la macno ah ba waa la diidaya in lagu itlaaqa waa baabka saddex boqoliyo toddobiyo labaatan baabunahyi can ilfuxshi wa badaa'i lisaan baabunahyi ay haada baabu baabunahyi kani waa reebista la reebaayo baabkeedii weeye can ilfuxshi afxumada la reebayo wa badaa'i lisaani waa afxumada iyaduna oo badaa'i lisaan waa qofka afkiisii markaa inuu yahay carabkiisii mid markaa cayb badan oo afxumo badan ay ku sugan tahay yani wuxuu ku hadlaya anuu aabayeelin cidduu doono caaye dadka markaysa marka waxaan had jeer caaye uma jeedo marka waxa weyaan yacni badaa'i lisaan hadda in laga tilmaamayo tii kufriga ahayd allah iyo rasuulkiisa inuu oo kale loogama jeedo laakiin badaa'i lisaanna la reebaya waxay tahay yacni xataa taa waxaan gaadhsiisnayn ee ka sokeeya oo aaxaadu nnaas in la caayo oo qofka caybato cid walba iska caayo oo dadka ka mida aaxaadu nnaasga ka mida inayna fiicnayn dadka qaar baa waxay caado u leeyihiin yani wax walba dee inay markaysa marka had iyo jeer yani afxumadu iskaga badanta ya yani wax walba yani wax xun un raacinaya un ya gaari xun baana soo raaca kuwii ilme hebel kii xumaaya caynkaas aan ka iibiy wax walba markaysa buu daba dhigaya neefafa xunxun baan waday marka afxumada in layska ilaaliyo carabka la wanaajiyo ayuu baab ku saabsan xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam laysa almu'minu biacaani wala allacaan mu'minku ma aha biacaani mid duris badan oo dhaleecayn badan wala lacaani mid nacdal badanna ma aha wala alfaaxishi mid afxun ma aha wala albadii mid liito oo markaysaga isaguna afxun ma aha oo cayb badan rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala wuxuu yihi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiiskuna kolley shawaahid buu leeyahay shawaahiddiisana sheikhu waa sheegay wakhtiyada qaarkood marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa muuminku inuu carabkiisa wanaajiyo oo caybadnaanta iyo dhaleecayn badnaanta ashyaada noocaasoo kalea waa inuu iska jiraa haddii dhaleecaynta ama lacnaddu ku dhacayso bixaqin dhibi kuma sugnaa lacana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayh nebigu calayhi salaatu wasalaam ka ribada cuna ka ribada bixiya ka karaaniga ka ahee qoraya ribada labada markhaatiyada kaa intaba waa nacdalay calayhi salaatu wasalaam wa qaala hum sawaa lacana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam alraashiya waalmurtashi inagii soo aragnay yacni axaadiista qaarkoodoo sheegaya waasilada iyo mustawsilada iyo waashimada iyo mustawshimada iyo nebigu inuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam marka lacnadda hadday ku dhacayso bixaqin dee dhibi kuma sugna marka waxaa la diidaya laakiin bikayri xaqin in lagu nacdalaa la diidaya taasaa la diidaya oo cidaan lacnad mudnayn la nacdalo dacaan ma aha mid dhaleecayn badan dhaleecaynta ciddii mudan waa la dhaleecaynaya ya oo dee ciddii marka waxawa sharcigu sheegay xumaantooda oo inay xun yihiin la tilmaamay inay xun yihiin baa lagu sheegaya itlaaqan siduu u itlaaqaa loo itlaaqaya tacyiinan ciddii lagu cayimay baa la cayimaya wahaa kada yacnii shakhsigu gaaladii oo kale dee inuu markaa xumaantoodiiyo dhaleecayntooda iyo xumaantooda inuu sheego yacni maaha ti la diidayey tacnigii la diidayey maa laakiin cid wanaagsan in la tacniyo ya waxa weeye taasaa la diidaya cidaan mudnay in la tacniyo oo la duro oo la dhaleeceeyo in la dhaleeceeyaa la diidaya taasaa la diidaya taa ayaa la diidaya qofka carabkiisi waa inuu wanaajiyaa carab wanaagsan uu yeeshaa kalaamkiisa kalaam wanaagsan ku hadlaa waqul licibaadi yaquulu alatii hiya axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum faaxish ma ahoo mid waxa weeye afxun ma aha oo fuxshigu tabica iyo caado u tahay badii' ma aha mid liito oo marka waxa weeye yacni wuxuu doono ku hadlaya ma aha waa afxumadiiba iskaga dhowda bada'adu bada'atu lisaanki baa laga tilmaamaya marka waxaa laga tilmaamaya carabka in la wanaajiyo cayda badan iyo habaarka badan iyo layska jiro ya yani taasoo kale layska jiro xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo afar iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo sagaaliyo lixdan wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam maa kana alfuxshu fii shayin ila shaana rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa kaana alfuxshu xumaantu may ahaan fii shayin shay gudihii mid ku sugan ilaa shaanahu inuu fool xumeeyo mooyaane wamaa kaana alxayaau fii shayin xishoodku ma ahaan mid shay gudihii ku sugan ilaa zaanahu inuu qurxiyo mooyaane yacnii meesha xishoodku ku sugan yahayba wuu qurxinaya meesha afxumadu ku sugan tahayna waa fool xumaynaya rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah wa saxaxahu alalbaaniyu albaanina waa saxiixiyey albani laftiisuna waa saxiixinaya marka waxaa laga qaadanayaa xishoodku inuu fiican yahay xishood darada iyo afxumaduna inay xun tahay baa laga qaadanayaa oo layska ilaaliyo yani xishood darada iyo afxumada iyo cayda yani ashyaada noocaasoo kalea waa in layska jaraa xishoodkuna wuxuu ka mid yahay iimaanku ka mid yahay baabka saddex boqol iyo siddeed iyo labaatan baabu karaahiyati ataqciiri fi lkalaami bitashaduqi wa takalufi alfasaxati wa isticmaali waxshiyi llugati wa daqaa'iq alicraab fi mukhaatabati alcawaami wa naxwihim hadalka dhuuntoo kale yacni marka in laga hadlo karaahada la karaahiyeysanaya qacri baa laga keenay qacrina waa shayga guntiis marka dadka qaarkood baa fasaaxa iska baadhbaadh daraaddeed hadalkooda u waaweyneynaya oo markaysaga hadalka ka soo saaraya markaysa waxaan yani halkaa yani dhuunta aad mooddaa inay ka hadlayaan taasaa la sheegaya baabu karaahati taqciil yacni dhuunta in laga hadlo oo bimacnaa waxa weeye hadalkii yacni marka aqsal xalqi laga soo saaro waaweyneyn la waaweyneynayo ee aawadeed sidaa loo sameeyo in la kahanayo u baab yahay lkalaami hadalka gudihiisa bitashaduqi waxaa taqciir loogu samaynaya bitashaduqi in qowlalada markaysa la qalqalluuciyo ama qowlalada markaysa markaa laga buuxiyo hadalkii wa alfasaaxa iyo aftahannimo in laysku kallifo qofku inuu markaa aftahan yahay hadalyaqaan yahay inuu iska baadhbaadho isku kallifo wa isticmaali waxshayi luqa luqada teeda yacni ghariibka ahee dadku ayna isticmaalin in isticmaalkeeda marka waxaa la sameeyo oo ereyada kharaa'ibtaa la doonto dadka badankoodu ayna garanayn wa daqaa'iq alicraab iyo icraabta teeda marka waxaweye daqiiqa ah markaysa waxa qarsoon iyadana marka waxa weeye khafiga ah yacni marka taasna in waxa weeye la isticmaalo oo icraabbo ghariib ah yacni marka waxa weeye la isticmaalo fii mukhaatabati alcawaami wa naxwihim marka dadka caamada ah ee dadweynaha lala hadlayo wa naxwihim iyo kuwa la midka ah yani talabo cilmigooda aanu sidaa ahayn ama marka culamo aan fanniga aqoon oo kale lala hadlayo oo marka maadaama alqaasiru fii fannin kalcaami fiih kii markaa qaasir fanni ka ah aan aqoon fiican u lahayni caamigu kala mid yahay yacni waxaa jira yacni culammada qaarkoodoo abwaabta qaar culamo ku ah laakiin abwaab kale markaa aan aqoon fiican u lahayn haata uu yidhaahdo dahabi uu yidhaahdo siibaweyhi wuxuu ahaan jiray markiisa markaa imaamu alcarabiya walaakiin muu garanayn buu yihi mal xadiisu xadiisow maxaa tahay ma aqoon rag badanoo kaleu sheegay oo yidhi fannigaasay caynka ku ahaayeen laakiin fannigaa kale saasay ka ahaayeen may aqoon marka waxa weeye qofku fannigii aanu aqoon marka lagula hadlaayo wuxuu kala mid yahay dacaamadii buu kala mid yahay marka khulaasadu waxay tahay in fasaaxa iyo aftahannimo iyadoo layska baadhbaadhayo oo dee waxaa layska dhigayo markaysaga mid eh, luqadii aad u yaqaana yani mawdic markaysa markaa waxawey dadkeedii aynay joogin ama caamo lala joogo ama talabo aan cilmi saasa lahayn waxyaale aynay fahmaynoo kharaa'iba markaysa markaa loo sheegaayo oo marka hadalkii iyo fasaaxadii iyo yacni markaa erayadii kharaa'ibtahayd iyo ka mida yacni marka waxaweye lasoo saaro oo lagula hadlo inaynay fiicnayn baa la tilmaamayaa taas la dhaleeceeyey culamo waaweyn baa jiri jiray oo markaysa markaa cilmiga carabiyada aada ugu baacdheeraa haddana waxay ku hadli jireen luqa sahalay ku hadli jireen ya markuu hadlaayo waxaa la moodi jiray inaanu markaysaa carabiga aqoon fiican u lahayn inaanu aqoon fiican u lahayn erayada basiidka dadka badankoodu garanayaan buu ku khitaabi jiray ya saas aawadee waxaa la dhaleeceeyaa inuu ruuxu markaysaga erayada waxshiga ahi kharaa'ibta uu doonto ee ghariibka ah ee loo baahanayo in la baadho eraygaa maxaa loo isticmaalaa yacni taasoo kale yacni in markaa la isticmaalo oo layska doon doono takallufan baa la diidaya haddii qofka dee markaysaga luqadiisa saa noqotay oo dee waxaweeye takalluf aynay ka ahayn siday markaa ugu badatay uunbaa markaysaa adabku ugu batay unbaa simadu ka haalib noqotay ee arrinu takalluf samaynaya ma aha lisaankiisii caadigaa ku hadal buu is odhanayaa din saasay u dhacaysaa yacnii cilmigii adabka ka haalib noqday taasi dhib male markii ruuxu takallufan inuu isugu doondoono u raadsado erebe erew ka qariibsan yahay doonto yani markaa taas ayaan markaa aan fiicnayn marka fasaaxada waxa ku fiican baa la yidhi erayada markaysa markaa sahalka ah ee la garanaya ee markaysaa macruufka ah yani marka ayaa fiican laakiin waxshiyu luga in la isticmaalo xataa fasaaxada waxay yidhaahdaan munaasibu maaha xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa can ibni mascuudin radia allahu canh ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal cabdullahi bn mascuud waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi halaka almutanadicuun halaka waxaa halaagsamay almutanadicuuna kuwii markaa umuuraha ku xeeldheeraanayay ee ku yacni xeeldheeraanayay ayaa halaagsamay ama cala sabiili ducaa laga dhigo halaka almutanadicuun ha halaagsamaan kuwa umuuraha ku xeeldheeraanaya ee mubaalaqo ku samaynaya qaalaha alaaan ikhbaarkaynay u badan tahay in laga tilmaamaayo calaa sabiil ikhbaar ay markaa tahay niciga waxaa la yidhaahdaa dhalxanaga markiisa markaa xaggiisa dambe ayaa markaa la yidhahdaa alqaaru alaclaa min alfami markii dambe waxaa loo isticmaalay mutanaic waxa weeye kii shay ku mubaalaqoodo ku xeel dheeraado ama xadkiisa dhaafiyaba mutanaic in la yidhahdo qaalaha alaasa nabigu calayhi asalaatu wassalaam waxauu yidhi sidaa saddex goor rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey almutanaicuuna almubaaliuuna fi lumuur mutanadiciintu waxa weeye waa kuwa umuuraha ku xeel dheeraanaya weeye marka waxaa laga qaadanaya hadalkii inaan mubaalaqa lagu samayn inta xaajadu keensata in laga cabiro laakiin fasaaxayadoo laysku kallifaayo mubaalaqa inaan lala iman lagu xeel dheeraan yacni markaa ayaa laga qaadanaya waa yahay balaaqada marka laga hadlayana yacni mawdica wixii ku munaasiba ee maqaamka markaysaga xooa laa'iqu ah in qolo walba wixii u munaasibka lagula khitaaba weeye mawdicaasi xaajadaas waxay keensanaysa bis yacni haddayna keensanayn in la badiyo munaasibu maaha munaasibu maaha marka takallufka fasaaxada la isku kallifaya tanatuci bay soo gelaysa uu qofku iska yeelyeelayo mid waxaweeye marka fasiixa iska dhigayo waxay ka mid tahay tanatucii bay ka mid noqonaysa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can cabdilaahi bni camr bn caas radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal rasuulku waxau ihi calayhi asalaatu wassalaam ina allaha yubghidu albariiqa min alrijaal ina allaha allah yubghidu wuxuu nacayaa oo necab yahay albaliiqa ka markaa balaaqada badan ee marka aftahanimada badan ee min arijaal ragga ka midka alladii kaasoo yatakhallalu bilisaani carabkiisa markaysaga ku dhexgelaya ama ku laabaya yacni hadalka ku laalaabaya kama tatakhallalu albaqara sida marka waxa weeyaan sacu ugu laalaabo cawska markuu goosanayo oo carabka saa ugu soo laabo yacni lo'du carrabkay ku goosataa cawska ay goynayso yacni ilkaah kuma goyso carabkeeday saa ugu qabataa dabeedna waa ku soo laabtaa dabeedna isaga kusoo jartaa carabkeedu waa xoog badan yihi dabeedna markaa saasay ku calaashataa ku luqdaa marka waxaa laga tilmaamayaa sidaa waxa weeye sacu markaa carabkiisa ugu soo laabayo cawskoo ugu goosanayo sidaasoo kale ayuu hadalkii ugu laalaabayaayo markaysaa waxa waa ruux fasaaxo badanoo yacni marba siduu doono hadalka u dhigaya ya hadduu doono baatilkiibuu qurxinayaa hadduu doono xaqii buu fool xumaynayaa hadduu doono kii garta lahaa buu u sawirayaa sidii midaan garba lahayn fasaaxadiisa iyo aftahanimadiisa isagoo isticmaalaya rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiy tirmidi baa soo wariyey waqaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi sheekh albaani laftiisuna waa saxiixinaya marka aladii yatakhallalu bilisaanihi kama tatakhallalu albaqara waxaa laga tilmaamayaa inuu markaa yani siduu doono marba hadalka u gelayo siduu doono u dhigayo yacni marka ayaa laga tilmaamaya marka alladiidu waxay sifo ka tahay baliiqay sifo ka tahay yacni balaaqada sideeda la diidi maayo kii baliiqa ahaa ee marka waxa weeye balaaqadiiyo fasaaxadu u saaxiibka ahaa ee aan markaa baatilkii ku qurxinayn fasaaxadiis iyo aftahanimadiis xaqiina aan ku fool xumaynaynin yaa yacni ka noocaasa ee lama dhaleecaynayo inuu baliiq yahay lagu dhaleecayn maayo laakiin ka baliiqee sidaa marka waxa weye carabkiisa hadalka ugu laalaabayo dadka markuu doonoba siduu doono ugu dhigaya siduu doono ugu sawiraya yacni marka hadduu doono baatilkii uu qurxinaya yacni kaasaa la diidayaa oo la tilmaamayaa markaysaga allah inuu necab yahay baa laga tilmaamaya siduu doono hadalkiisa ugu laalaabaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal rasuulku waxau yihi calayhi asalaatu wasalaam ina min axabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinakum akhlaqa ina min axabikum kuwa loo jacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga waxa ka mida wa aqrabikum minii kuwa u dhowaanshaha badan xaggaygana waxaa ka mida majlisan xagga fadhiga marka u dhowaansho badan ama majlisan xagga meel la fadhiisto kuwa xaggayga ugu dhowna waxaa ka mida yowma alqiyaamati maalinta qiyaame axaasinakum akhlaaqa kuwiina wanaagga badan xagga akhlaaqda oo akhlaaqdoodu ay wanaagga badan tahay kuwaasaa xagga majlis ahaanna maalinta qiyaame ii soo dhow oo dadka ii soo dhow ka mida mintu waa tabciid dadka xaggayga loo jacaylka badan yahayna ka mida wa ina abgadakum ilaya wa abcadakum minii yowma alqiyaama wa ina abgadakum ilaya kuwa agtayda loo nacaybka badan yahay ilaya aniga agtayda loo nacaybka badan yahay waxay ahaadeen wa abcadakum minii aniga xaggaygana ka fogaanshaha badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame alsarsaaruuna walmutashadiquuna walmutafayhiquun altharsaaruuna kuwa hadalka badan ee torotorada badan waalmutashaddiquuna kuwa markaa hadallada qowlalada ka tuuraya waa fasaaxa iska baarbaaraya shidqi waxaa layaha qowlalka shidqaynna waa labada qowlal attashadduq waa takalluf hadalka la ysku kallifaayo in qowlalada laga tuuro fasaaxa iska baar daraaddeed iyo waalmutafayhiquuna kuwa afka ka buuxinaya hadalku hadalkooda waa weynaynayaan yacnii carabtu waxay ammaani jireen ninka codka weyn ayaa waagii hore yacni qabla alislaam waxay aada u ammaani jireen ninka markaa codlibaxlaha ah ee aad u codka weyn sidaas aawadeed dadka qaar baa waxay iska yeeli jireen inay cod weyn yihiin markaasuu hadalkii afka ka buuxinaya codkii waa weynaynayaa oo yacni iska dhigaya yacni mid yacni sifadaas waana takalluf wuxuu kula imanaya afkao dhan buu ka buuxinaya markuu soo saaray hadalka rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa soo wariyey xadiidka wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah waqad sabaqa sharxuhu fii baabi xusni alkhuluq wuxuuna sharxiisu ku soo hormaray abwaabtii hore ee kitaabka baabka markaa xusnulkhuluq ku saabsan baabkaasuu ku soo hormaray xadiiskana sheekh albaani waa saxiixinayaa oo shawaahidna waa u sheegay waana saxiixiyo wuxuu waa saxiix waa saxiix wuxuu odhanayaa imaamu nawowi baabkaa hore aynu soo marray alsarsaaru huwa kasiiru lkalaami takallufan waa qofka hadalka badan hadal badnaanta la ysku kallifaayo waalmutashadiqu almutataawilu cala annaasi bikalaamih waa ka hadalkiisa dadka iskaga bidaya wayatakallamu bimil'i fiihi afkiisa inuu buuxiyo ayuu ku hadlayaa tafaasuxan fasaaxa iska baadhbaadh wa tacdiiman likalaamih iyo weynayn hadalkiisa u weynaynayo waalmutafayhiqu asluhu min alfahqi fahqi baa laga keenay wa huwa alimtilaa waa buuxinta weeye wa huwa aladii yamla'u famahu bilkalaami wayatawasacu fiih waa ka markaa hadalkiisa afka ka buuxinaya kuna balballaadhsanaya wa yuqribu bihi takabburan wairtifaacan wa idhaaran lilfadiilati calaa ghayrih markaasuu wuxuu hadalkii yacnii ayuu intuu hadalkii afka ka buuxiyey oo waaweyneeyey markaasuu erayada khariibkaa ah sheegayaa aan dadka badankoodu garanayn kibiru markaa iskibrinayo iyo korraysiinu iskorraysiinaayo iyo mudnaanshaha uu dadka kale ka mudan yahay muujinuu muujinaya daraaddeed oo uu markaa uga jeedo dadka hadalka inuu ka yaqaano oo kaga fiican yahay marka calaa kulli xaal yacnii hadalkii waxaa la rabaa qofku inaanu markaa baatil ugu gargaarin haddii fasaaxa ilaahay siiyana fasaaxadii waa inaan ugu adeegsan inuu baatilka ugu gargaaro xaqana ku dhaleeceeyo mar labaadka waa inaanu markaa waxaweeye takalluf la iman oo fasaaxa aanu isku kalkalifin fasaaxa aanu lahayn aanu isku kallifin siduu dadka markaysaga inuu ka mudan yahay u muuqata iyo wax la mida nooc riyaa'ina waaba soo geli karaa waa soo geli karaa ta kale erayadan hariibka ee la ysku kallifaayo in la doonto iyo waxa weeye markaa sidan markaa aan ahayn yacnii sidii sahlanayda qofku u hadli karaya aan ahayn ee suu isaga dhigo marka waxa weeye dee inuu khatar yahay ya uu hadalkii waaweynaynayo afka ka buuxinayo yacni dalqada ka soo saarayo xoog markaysa markaa hadalka usoo dhufanayo yacni waxaweye kaannahu markaa dadka uu doonayo khasab inuu wuxuu doonayo ku geliyo ya calaa kulli xaal takallufka fasaaxadii waxyaalaha la isku kalifayaana ma fiicna marka la hadlayana luqa sahala in lagu hadlo weeye caammo iyo dalabatu cilmi aan cilmi fiican lahayn marka lala khitaabayana waa in waxyaalaha qaraa'ibta ayna fahmaynin ee daqaa'iqul icraab iyo ashyaadaasoo kale waa in waxba la gelin waxyaalaha mashhuuraadka lagu kaaftoomo laakiin marka dalabatulcilmi dee waxaweye mustafiidiina ay joogaan daqaa'iqulicraab in loo faa'iideeyo dee faa'iidaa ku jirta faaida ku jirta laakiin markan kale yani faaida kuma jirto inuu marka isagu inuu waxa weeyaan aqoontiisa inuu muujinayo inuu uga jeedo mooyaane ya de taasina ma fiicna kaannahu ay markaa wax kale soo geli karaan arka ay maqlaay yacni riya iyo wax kale ay soo geli karaan iyo in markaa fadiilo loo ictiqaadiyo inuu rabo iyo wax la mida taasina de khatarteeda iska lahay calaa kulli xaal hadalka qadrulxaaja waa in markaysaa lagu hadlaa wixii aan xaajo loo qabin waa inaan markiisa waxa la gelin waxaa dadka badankoodu fahmayaan lagula khitaabaa takallufkii ashyaada aan lala iman baabka saddex boqoliyosagaalyoabaaatanbaabu karaahati qowlihi khabusat nafsii qofku hadalkiisa karahada la kahanayo hadalkiisa khabusat nafsii uu yidhaahdo kahashada la kahanayo u baab yahay khabusat nafsii naftayda xumaatay uu yidhaahdo yacni inuu sidaa yidhaahdaa waa mid markaa aan fiicnayn xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo sideed iyo afartan wacan caayishata radia allahu canha can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal laa yaquulanna axadukum khabusat nafsii walaakin liyaqul laqisat nafsii e, laa yaquulanna yaanu odhanin axadukum midkiin khabusat nafsii naftayda xumaatay yaanu odhan walaakin liyaqul ha yidhaahdo laqisat nafsii naftayda ayaa xumaatay lafdigani waxa weeye waa la macno yidhahdeen culammadu laakiin khabusat khubsiga ku sugan daraaddeed baa loo diidayaa oo laqisad loogu bedelayaa mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qaala alculamaau culammadu waxay idhaaheen macnaa khabusat khabusat waxa weeye hasat way xumaatuun bay la macno tahay wahuwa macnaa laqisat laqisatna macnaheedu waa saas laqisad bay la macno tahay walaakiin kariha ha yeeshee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu karaahiyeystay lafda khabusat ereyga khabusat buu karaahiyeystay kuriha haddii loo dabdiyona waxay noqonaysaa waxa la karaahiyeystay ayay noqonaysaa baabkan wuxuu sheikhu u baabaystay ereyga khabsat nafsii inaynay fiicnayn in la yidhaahdo waayo khabaa'istu waa xun yihiin khubsiga waa yacni waa la dhaliceeyey wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is waxyaalaha khabaa'ista ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xaaraantinimeynayey yaday dhacday ashyaada qaarkood xaaraan ahaynba inuu nebigu ku itlaaqay yani markaa kasbulxajaam khabiis oo kale yani marka uu soo arooray marka calaa kulli xaal lafdigani bashaacada ama xumaanta uu leeyahay daraaddeed baa loo karaahiyeystay laba lafdi oo isku macno abaa ah dee afkii u kala wanaagsan ya yacnii labada markaa eray baa waxaa dhici karta in marka ay yacni waxa weeyaan midna isticmaalkiisu uu caadi yahay oo la isticmaali karo oo aan dhibi ku sugnayn midna xoogaa inuu bashic yahay baa dhici karta waxay odhan jireen markaa waa isku mid laakiin afka u kala wanaagsan ya hooyada waa umushay iyo waa dhashay waa isku mid bay yidhahdeen waa isku macne laakiin dee afkii u kala wanaagsan calaa kulli xaal khabusat nafsii eraygaas in la isticmaalaa inay karaaho tahay oo aan fiicnayn ayaa marka laga tilmaamaya maadaama lafdigu markaysa marka aanu fiicnayn qofku naftiisii inaanu sidaa ku sheegin ya yacni tafaa'ulka iyo erayada wanaagsan baa fiican erayada markaa aan fiicnayn in la isticmaalo waa laga fiican yahay baabka saddex boqol iyo soddon baabu karaahati tasmiyati alcinabi karman cinabka in lagu magacaabo karaahada la karaahiyeysanayo u baab yahay karman karmi lagu magacaabo yacnii carabtu cinabka waxay odhan jireen karmi bay odhan jireen mar geedka laftiisay ku magacaabi jireen karmi marna midhaha eh, laga gurto ee midhaha cinabka ayay odhan jireen karmi marna khamrigu ay ka samaysan jireen cinabka haaliban sida badan bay odhan jireen karmi marka karmigii in lagu magacaabo cinabka iyo midhihiisaba yacni waa la karaahiyeystay karmi waxay ugu magacaabayeenna waxay ahayd khamrigii inay ka samaysanayaan khamriguna agtooda marka uu la wanaagsanaa yacni gaaladii uu la wanaagsanaa xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo afar iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yihi calayhi asalaatu wassalaam laa tusamu alcinaba alkarma yacni ha ku magacaabina cinabka alkarma karmi ha ku magacaabina fa ina alkarma maxaa yeelay karmigu almuslimu waa muslimka muslimka ayaa karmi ah karmi waxaa laga keenay min alkaram oo sharafti abaa ah laga keenay dee sharaftana waxaa lagu sharaf bataa waa taqwada ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku sharafta badani allah agtiisa waa ka idinku cabsida badan ee idinku taqwada badan maadaama ay saas yadaa tahay muslimka ayaa karmi ah waayo taqwadii baa ku sugan muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa isku waafaqay wa hada lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd fa inama alkarmu qalbu lmu'min karmigu wuxuu ahaaday uun lmu'min muuminka qalbigiisa ayuu ahaaday isaga ayaa karmi ah yani isagaa sharaf leh maadaama markaysaga taqwo iyo iimaan ay ku sugantay wa fii riwaayatin lilbukhaariyi wa muslimin riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo bukhaari iyo muslim u sugnaatay yaquuluuna alkarmu dadku waxay odhanayaan in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquuluuna waxay odhanayaan alkarmu cinabku waa karmi bay odhanayaan waa mid sharaf leh inama alkarmu lmumin karmigu wuxuu ahaaday oo qura iyo sharaftu muuminka qalbigiisa oo wuxuu sharafta badnaa oo iimaankaiyo taqwadii baa ku sugan attaqwa haahuna attaqwa haahuna yani saddex goor buu nebigu ku celiyay calayhi salaatu wasalaam taqwadu halkaasay ku sugan wa ashaara ilaa sadri laabtiisaanu tilmaamay yani asalkeedaa ku sugan baa laga tilmaamaya xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan wa can waa'il ibni xujrin radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam laa taquulu lkarmu ha odhanina cinabku waa karmi ha odhanina yani mubtadihii baa markaa xadfan ay huwa cinabku alkarmu karmi weeyaan ha odhanina walaakiin quuluu ha yeeshe waxaad tidhahdaan alcinab waa cinab waalxabalatu iyo marka xabaladuna waa cinabka weeye bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen alxabala waxa la yidhahda waa geedka cinabka la yidhahdaa alxabalatu hiya shajarat lcinab wa qiila waxa la yidhahda aslu shajara geedka asalkiisa iyo guntiisa la yidhaahdaa iyo marka waxa weeye marka xididadiisa wa qiila waxaa la yidhi alqadiibu minha jiriddan markaa ka soo baxday ayaa la odhanayaa waxa weeye markaa yani karmi la odhanaya ama aslu shajara la jiridda qadiibkana la yidhaahdo laamaha in laga tilmaamayo calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa geedka yani waxa weeyaan cinabka ama wax ka mida bacdii samarka yidhi midhaha ayaa la odhanaya xabalana waa jiraan yani markaa saas yada ku itlaaqay oo midhaha cinabka ku itlaaqay in xabale looga jeedo marka cinab iyo xabale dhaha cinabna waxa weeye geedkana waa la yidhaahdaa midhaha laftiisana cinab waa la yidhahdaa labada mid walba waa lagu itlaaqa rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey alxabalatu bifatxi alxaa'i walbaa waxay ku sugan tahay xa'da kordhigeeda iyo ba'da kordhigeeda labadu waa kordhigan yihiin wa yuqaalu aydan biiskaani ilbaa'i waxaa kaloo la yidhaahdaa ba'da reebitaankeedana waa la akhriyaa alxablatu la yidhaahdo yacni saana waa loogu dhawaaqaa calaa kulli xaal labadan xadiis waxay tilmaamayaan inaan cinabka karmi lagu magacaabin gaaladii waxay cinabka karmi ugu magacaabi jireen waxay ahayd inay khamri ka samaysan jireen marka ammaan ay khamrigaa ammaanayaan bay karmi ugu magacaabeen iyadii asalkeedaba oo khamrigiina karmi ugu bixiyeen asalkii u ahaa in laga sameeyana waxyaalo kaleba waa laga samayn jiraye isagana karmi waa ku magacaabeen yacni maadaama khamrigii la xaaraantinimeeyey waxaa la diidayaa in khamrigii karmi lagu magacaabo asalkii laga samayn jiray u qaalibka ahaana maadaama waxa karmi loogu magacaabay ay tahay khamriga laga samayn jiray ya sidaas aawadeed iyada lafteeda waa inaan markaa lagu magacaabin karmi waa in la cinabu la yidhaahdaa yacani waxaa la diidayaa dariico wixii fasaad keensanaya la hortaagaya haddii karmi la yidhaahdo la ammaano waxaa dhici kartaa dee inay dadka qaar u jiido inay khamriga cabbaan haddii la cinabku waa karmi midhihiisu waa karmi dadka qaar baa dhici karta inay is yidhaahdaan maadaama khamrada lafteedana karmi ay odhan jireen yacnii asalkeedana ay karmi odhan jireen armay dadka qaarkood u jiidaayoo xasuusisaa inay khamradii cabbaan marka si aan taas aynay u dhicin aadee karmi haba ku magacaabina marka horeba marka horeba karmi ha ku magacaabina marka waddadii mafsada keenaysay ayaa la awdayaa oo lays hortaagayaa yani karaamada ugu fiicanna waxay tahay waa taqwada ina akramakum cinda allaahi atqaakum baabka saddex boqol iyo koob iyo soddon baabunahyi can wasfi maxaasini almar'ati lirajulin ila an yaxtaaja ila dalika liqaradin sharciyin ka nikaaxiha wa naxwih baabunahyi reebista la reebaayuu u baab yahay can wasfi maxaasini almar'ati qofka dumara maxaasinteediiyo wanaagyadeeda in loo sifeeyo loo sheego lirajulin nin loo sheego oo loo sifeeyo quruxdeeda saasay ka mid oo saa iyo saa iyo saas tafaasiil loo sheego ilaa an yaxtaaja ilaa dalika inuu sidaa u baahdo mooyaane liqaradin sharciyin qarad ujeeddo sharciya inuu ugu baahdo mooyaane si kale waa inaan markaa qof dumara quruxdeeda iyo wanaaggeeda iyo quruxsanaanteeda qurux badnaanteeda loo sifaynin oo loo sheegsheegin laakiin ujeeddo sharciya hadduu uga jeedo gharad sharciya ugu baahday marka waa loo sheegi karaa ka nikaaxiha wa naxwih sida guurka uu guursanayo kale wa naxwihi iyo waxa la midka sida inay addoonta uu doonayo inuu iibsado oo kale sida marka waxa weeye ilmo uu dhalay inuu u guurinayo oo kale wahaakada yacni ashyaada noocaasoo kale waxay noqonaysaa qaradkii sharciga loo soo reebaayo xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo toddobaatan can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bn mascuud waxau yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi laa tubaashiri almar'atu almar'a qof dumari qof dumarayaynay baashirin mubaasharadu waa taataabashada weeyi oo fatasifaha lisawjiha dabeedna ay u sifayso yacnii ninkeeda kaannahu yanduru ilayha ay ugu sifayso siduu eegaayo oo kale kaannahu inay yacniyadii u arkaayo yacni wasfiga daqiiqay u sifaynaysa daraaddeed muttafaqun calayhi bukhaari baa xadiiska soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey marka muxaqiqiinta qaarkood waxay baraarujiyeen inaanu muslim ku sugnayn waana muttafaqun calayhi bukhaari oo keliya soo wariyey oo ka mid yahay min afraadi albukhaari marka waxaa la diidayaa sifayntan eh, qofka dumari ninkeeda ay u sifaynayso qof dumara intay baashirto oo taataabato bay maxaasinteedii u sifaynaysaa siduu eegaayoo kale natiijadu waxaabay noqon kartaa dee inuu iyada furo ou taa guursado ya dee dhib badan baaba uga iman karta dhib badan baaba uga iman karta ta kale qof dumara markaa sifaynta la sifaynayo quruxdeeda si gaara looga warramayo o looga sheekaynayo waxay dariico u noqon kartaa dee in marka waxa weeye uu doono xumaan markaa inuu la doonto xumaan bay saabi kartaa xumaan ayay saabi kartaa qof dumaro mucayanada sifaynta la sifaynayaa dee waxay sababi kartaa fasaad bay sababi kartaa waxa kala duwan in quruxi waxay tahay laga warramo qof dumaroo mucayana iyadaan loo jeedin marka nin shaaciraa gabyo oo markuu gebiyey wuxuu ka warramay qofka dumar ee quruxda badan inay saatoo saatoo saatoo laakiin gabadh mucayanadoo heblaaye ah ma sheegin ta noocaasa culamadu waxay dhibi kuma sugnaan oo wasfi caam oo dumar ku saabsan asaalatan waxa weeye dee mafsado gaara maray keensanaysa mooyaane sideeda mamnuuc ma ah laakiin marka qof dumaroo mucayanada in quruxdeeda laga warramo dee waxay sababi kartaa in markaa mid waliba u is yidhahdo xaggeed ka gaadhaa bixalaalin aw bixaraam marka saas aawadeed maxaasinta qof dumari leedahay waa nin marka waxa weeye aan loo sifeen looga warramin oo loo sheegin qarad sharciya iyo ujeeddo sharciya inay ku sugantay mooyaane halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma